الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sidaa aad su-aalahaba iminka uga jawaabteen <clears throat> waxaanu soo qaadanay binaa اlficl اlmaadi axwaasha uu leeyahay waa darsi muhiima ficil maadiga waxaynu soo qaadanay inuu yahay mebni laakiin wuxuu leeyahay wa la dhaa awaal اlbinaa waa saddex xaaladood waxaa lagu bineeyaa ficil maadiga afatxa waana siduu u badan yahay markaanay waxba la xidhiidhin ficilka maadi oo mabniyu cala اfatxa markaad tidhaahdo dahaba waa ficl maadi mabniy cala fatxi jaaa ficlu maadin mabniyu cala fatxi xataa haddii uu xarfu cilla u dambeeyo oo fatxadii ay ka daahiri weyday xarfucillaha dartii oo mabniya cala alfatxi dacaa ramaa qadaa mashaa ficiladaas waxaa la odhanaya ficlu maadin mabniya cala alfatxi marna daahira oo muuqda marna muqadara siday noo iman doonta meelaha la qadaro waxa weeye mabniya cala dami xaaladda labaad waa mabniya cala dam ida taصalat bihi waaw اjamca marka la xihiibo waaw اjamca darabuu akaluu sharibuu qara'uu mabni calى dabli wey liitisaalihi biwaaw اljamca markay la xidhiidhaan ataa اlmutaxarika oo darabtu ama darabta ama darabti kharajtu kharajta kharajti ama la xidhiidho nuunu niswa kharajna darabna akalna ama in la xidhiidhana adaalatu cala alfaacil kharajna darabna akalna saddexdaa midkood markay la xidhiidhaana waxaa lagu bineeyaa asukuun oo wuxuu noqdaa ficlu maadin mabniyin cala sukuun waayahay icraabkiisu maadka markaad xawaasha iyo kala fahanto yani saddexda xaaladood mid walba aad gaar u fahanto inaad icraabtaa wax adag maaha lannu icraabku wuxuu tabac u yahay yani maadada kolba aad dhigato iyo inta kolba aad fahanto eraabkayga waa taqaana maalan marka la eraabayo tacalamna way barteen haweenkii tacalamna waa ficlu maadin mabniyun cala sukuun lannahu nuunu niswa la xidhiidhaan ujeeda markaad idhahdo kharajnaa aan idhaahdo kharajnaa naadii faacilka la xidhi maxaa la odhanaya ficlu maadin mabniyun cala sukuun markaad idhahdo kharajtu ama kharajta ama kharajti oo taadin la xidhiidhi waa ficlu maadi mabniyu calaa sukuun waaw ljamaca haddaan la xidhiidha maxaan odhanaya kharajuu ficlu maadi mabniyu cala dam haddii aan waxba la xidhiidhin ama gaar ahaan afartan aanan la xidhiidhin oo idhaahda kharaja ama kharajaa ama kharajat aan idhaahdo muxuu noqonayaa saddexdaas ficlu maadi mabniyu al fati kharaja waxba lama xidhiidhin kharajaa afartan wax ka bedelaysay lama xidhiidhin wax kalaa la xidhiidhin waa wixii ka soo haray waa mabniy cala alfatxi kharajat taw taaniis baa la xidhiidhay taw taaniisku kuma jiraan afartan waa uljamaaca iyo saddexdii kale midda maaha waa mabniy cala alfatxi marka icraabku mar hadday aad yani marksa aad fahanto axwaasha saddexda xaaladood kale fahanto inaad icraabkoogii ku tadbiiqiso oo mid walba wixii lagu binaynaya aad ku sheegtaa waa wax fudud wey <clears throat> tamriinaadkaas wuxuu yidhi cayin fi lcibaarati اlaatiya alafcaal almaadiya almabniyaةa calى اlfatxi wاlmabniyaةa calى اdami wاlmabniyaةa calى الsukuun wabayin الsabba fi dalik waxaad cibaaraadkan soo socda caddaysaa afcaasha maadiga ee fatxaa lagu bineeyey afcaasha damada lagu bineeyey afcaasha sukuunka lagu binayay waaba saddexdaa xaaladood weeye ficilmaadigu kala bayaami wabayin الsababa fii dalika sababtana sheeg kharajnaa markaad tidhahda waa mabniya cala sukuun kharajnaa waa mabniya cala sukuun markaad tidhahdo waxaa la odhanayaa maxaa ku tusaya in sukuun lagu binayay ma sabab marka waxaad leedaha waxaa la xidhay itasala bihi الnaar cala faacil kharajuu markaad tidhahda waa mabniya cala dami ma sabab waxaad leedahay itasala bihi waaw ljamaca kharaja marka la dhahdo waa mabniya cala alfatxi ma sabab lam yatasil bihi shay ama lam tattaصil bihi waaw اljamaaca fayubna calى dam walaa الtaaء الmutaxarika wanuun الniswa aw na adaalة calى اlfaacil fayubna calى sukuun saddexdii sukuunkana ma aha marka la xidhaa sukuunka lagu binaynayey waaw jamaacadii marka la xidhiidha damada lagu binaynayana lama xidhiidhi fatxa markaa wixii ka soo hadhay lagu binayn jiray wuxuu yidhi kharajtu kharajtu min almanzili gurigaan ka baxay casran waqti casra gelinkii dambe fasaadafanii fi اطariiqi wadada waxaa igula kulmay ثalaaثaةu khilmaanin saddex wiil caraftuhum aan gartay wa carafuunii iyaguna ay gartay faاqtaraxtu calayhim waxaan u soo jeediyey iqtiraax raayi ahaan waxaan u jeediyey an nazuura xadiiqat alxayawaan inaan tegno xadiiqat alxayawaan beerta xayawaanka inaan tegno faqabiluu alfikra faqabiluu lfikrata fikradii way aqbaleen fikradaasi way aqbaleen wa farixuu biha way ku farxeen way soo dhoweeyeen uma sirnaa jamiican kadibna dhammaantaya waxaan u kacnay sirnaa jamiican waxaan u soconnay ilayha ilaa xadiiqati اlxayawaan xaggeeda fadakhalnaaha waan gallay fadakhalnaaha waan gallay xadiiqadii beertii washaahadnaa waxaan daawannay maa fiiha wixii ku sugnaa beertaas ku jiray oo min anwaaci طuyuur ama min anwaaci ayr shimbiraha noocyadooda kala duwan wa sunuufi اlxayawaan iyo xayawaanaadka sinfiyadooda noocyadooda kala duwan anwaac iyo sunuuf waa isku macno jamcu nawc wa sinf wa bacda saacatayni laba saacadood kadib qadaynaahumaa hunaalika oon halkaa ku qaadanay laba saacadood oon halkaa kusoo gudanay ama kusoo qaadanay kadib caada kullu mina wuxuu usoo noqday mid kasta oo naga midahi ilaa ahlihi ehelkiisii iyo guryihiisii mamluu'an xaaluu yahay kii laga buuxiyey ama ka buuxa isagoo ka buuxa qof kasta binashaati firfircooni wasuruur iyo farxad isagoo ka buuxa marka allo waxa ficil maadi ku jira halkan waa in laga soo saaro dabeedna waa in loo qaybiya saddex qaybood oo keliya waaw ljamaaca hadduu la xidhiidhsan yahay waxaad leedahay ficlu lmaadi mabniyo ala dami sababtuna waa waaw ljamaaca damaa lagu biray haddii attaaw lmutaxarika ama nuun niswa ama naa daalatu cala alfaacil saddexdaa midkood la xidhiidhaana waa mabniyo cala sukuun sababtuna waa kuwaa la xidhiidhay haddii aanu intaa midna ahayn labada xaaladood midna ahaynn waa mabniya cala alfatx sababtoo a ah wax la xidhiiday ama kuwii bedelayay lamay xidhiiri kharajtu waxaan ka baxay oo ficil maadi kharajtu muxuu noqonayaa mabniyu mabniya cala sukuun sax wey lannahu maxaa la xidhiidhay itasalat bihi attaa lmutaxarik liitisaalihi bitaa الmutaxarik ficl maadi mabniyin calى الsukuun waxaad ku dari kartaa لاtiصaalihi bالtaaء الmutaxarika taadii buu la xidhiidhay kharajtu ama kharajta ama kharajti waa isku mid ficilka kharaja haddii aan ka dhigaya mabniyun cala dami saddexdii xaaladood ba kharaja mari kara mabniyu cala dami markaan ka dhigaya maxaa loodhanaya kharajuu qowl wljamaaca la xidhiidhay mabniyan cala sukuun markaan ka dhigayo kharajtu tada kow maxaa kaloo la xidhiidhin karaa kharajna nuunu nasuhi iyo kharajna mabniyan cala alfatxi markaan ka dhigayo maxaan odhanaya kharaja isagoo waxba la xidhiidh haddaad taaw taaniisa la xidhiidhsana waxba kama bedelayso kharajat way baxday waa mabniya cala fatxigiisii haddii aad la xidhiidhiso eh, alif la xidhiidhsa alif ulinayn la dhaa kharaja waxba kama bedelayso waxa wax ka bedeli kare mabniyu cala alfatxigaa ka bedeli karaa oo waawljamaaca iyo saddexdii kale afartii damiir aynu soo qaadanay ayaa mid ka mid ah haddii uu la xidhiidho ficil maadiga uu xukunkiisa wax ka bedeli karaa waxa lagu banaynaya wixii kale la xidhiidhaana afarta ahaynin fatxihiisa kama bedelayaan oo asalka u leeyahay mabniyu cala alfatxi unbuu ahaanay fasaadafanii saadafa waa ficil maadi nii baa la xidhiidhay saadafanii niidaasi miyay inoogu jirtaa damaayirtii wax ka bedelaysay miyay ku jirtaa waa wixii ka soo hadhay fatxaa lagu binaynaya kuwii mabniya cala damiga kuma jirto oo waawul jamaca taas ahayd mabniya cala sukuunkuna saddex bay ahayd mucayan saddexdiina maaha marka saadafo waxbaa la xidhiidhay saadafanii markaa tirahdo laakiin maaha wixii mabniya cala dami ka dhigaya ama mabniya cala sukuun ka dhigaya marka muxuu noqonayaa saadafanii ficlu mabniyun cala fatxi fatxiina wuu saaran yahay saadafa akhiru ficli alfaa way fatxisan tahay fasaadafanii fi ariiqi alaaثaةu qilmaanin baa igula kulmay alaaثaةu qilmaanin baa ila kulmay alaaثatudu waa faacilki saadafanii waxa ila kulmay fi ariiqi jidka waxa igula kulmay alaaثaةu qilmaanin saddex wey caraftuhum wa carafuunii laba ficil maadi ba halkaa ku jira mid waa caraftu midna waa carafuu carafa buu ahaa ficilku carafa caraftu marka la dha muxuu noqonaya mabniyun cala sukuun maxaa la xidhiidha ataa mutaxarika mataa faacil carafuu carafuunii waa wa kale laakiin carafa buu ficilku ah carafuu marka la dha muxuu noqonaya waaw jamaca la xidha ficlu maadi mabniyu cala dam sidaas caraftuhum wuu sukuunsan yahay mabniyu cala sukuun wa carafuuni faadi way godan tahay aakhiru lkalima carafa waa mabniyu cala dam faاqtaraxtu calayhim waxaan u soo jeediyey iqtaraxa waa ficil maadi wuxuu soo jeediyey iqtiraax faaqtaraxtu mabniyun cala sukuun taadi baan la xidhiidhay ana zuura iyadu waa ficil muaaric ana zuura xataa icraabkayga waynu soo maray an maxaa la odhanaya xarfu nasbin nazuura ficlu muaaricun mansuubun ban wcalaamatu nasbi alfatx annazuura xadiiqata alxayawaan xadiiqa waa halkii la ziyaaranaya meeshii la tegayay mafcuulu bihi mansuub waayahay faqabiluu ficil maadigaynu soconnaa gaar ahaan hadde qabiluu way aqbaleen iyo farixuu way ku farxeen waxay noqonayan labadaa ficil waa isku mid ah qabiluu iyo farixuu ficlun maadin mabniyu cala dam liitisaalihi biwaawi ljamaca uma sirnaa jamiican ilayha sirnaa waan soconna ficlun maadin mabniyun cala sukuun liitisaalihi binna addaalati cala alfaacil fadakalnaaha dakalnaa washaahadnaa ba halkaana ku jira dakalnaa washaahadnaa sirnaa un isku mid yihin ficl maadi mabniyun cala sukuun wabacda saacatayni qadaynaahuma qadaynaa qadaynaa ficlu maadi mabniyun cala sukuun naadi baa la xidhiidha caada kul mina ilaa ahli بالنشاط والسرور عاد أي فعل الماضي مبني على الفتح وحبل لم يحتاج عاد فعل الماضي مبني على الفتح waxaad ka dhigtaa ficlu maadi mabniy cala dami ka dhig caaduu way soo noqdeen waxaad ka dhigtaa ficlu maadi mabniy cala sukuun cudtu bay isku bedelaysaa sida qultu oo kale qaala qultu qulnaa qulna cudtu cudnaa iyo cudna mamluan waa ficl maadin mabniy caada kul mina mamluan ficl maadin mabniy haya muxuu ku biraysan yahay mamluan maadin mabniy soo haya فعل الماضي مبني على الضم مملوءا هيا على الضم مملوءا حكم بريسيه شيء مملوءا هيا فتحة أيه آن أيه كلا مملوءا wuxuu ku binaysay mamluu'an horta ficil ma yahay baa ka horaysa waada khalday mamluu'an waa sidaas weeye ma aha ficil mamluu'an waa ismi ma dliil calى anahu ism maxaa u dliila atanwiin mamnuucan marka hore ficilba maaha ismi wey mamluuan wowda ficilka la xidhiiraysa ee mabniya calى dambi ka dhigaysa ficilka aakhirkiisa la xidhiiraysa aakhirkiisa imika mamnuuan hadduu ficil maadi aan lahaa waaw jamaacadu waxay ka raaci lahayd halka ugu dambaysa hamsada maaha inaad tirsatay wowda dhexda ku jirta mamluwowbaa ku jirta halkaas eegaya baan male raggii mabniy cala dami lahaa ficilmaadi bay moodayeen an hamza ka dambaysa marka wowdu dhexda ma gali karto carafa markuu ficilku waa carafa aakhirkanay ka galaysa markaasaa carafuu aakhirka lala xidhiir haddii waa ficilmaadi ahaan lahayda waawljamaca lala xidhiirilaha mamluu halkaasa lagala xidhin laha sida malaa de malaa ficilmaadigeygu waa malaa mogta malauu way buuxiyeen ama amla amlauu ama yani maarata imtalaa imtalauu halka u dambaysa ayay ka raacaysa waayahay qaybta ku xigta tamriinka labaad dac kula ficli min alafcaali اlaatiyati fii jumlaة mufiidaة bxayثu yakunu maraة mabniya calى اlfaطxi وmaraة mabniya calى اdami وmaraة mabniya calى الsukuun waxaad digtaa buu yihi dac kula ficlin waxaad digtaa ficil kasta oo min alafcaali alaatiyati ka mida afcaasha soo socda fii jumlatin mufiida jumlo mufiidaa soo geli jumlo mufiidaa oo macnaha dhammaystiran faa'iidinaysa soo geli baxayثu yakuunu maratan ha noqdo mar mabniya cala alfatxi ha noqdo ficilku wamaratanna mabniya cala dami ha noqdo wamaratanna mabniya cala sukuun uu ahaado yani waxa weeye saddexdii xaaladood jumlayntood soo geliso ayaad saddex jeer jumlo soo gelinaysaa marna waxaad ka dhigaysaa mabniya cala dam isagoo jumlada ku jira marna mabniya cala alfatxi marna mabniya cala sukuun saddexdii xaalood sabaxa wuu dabaashay markaad ka dhigaysa mabniya cala alfatxi waxaad odhanaysaa sabaxa alwaladu fi lbaxr sabaxa alwaladu fi lbaxr markaa sabaxa waa ficlu maadi mabniya cala alfatxi markaa ka dhigaya mabniya cala dami waxaanu leeyahay alwlaadu baan horraysiinaya sabaxuu filma fi markaan ka dhigaya mabniya cala sukuun anaaba iska hadlaya ya dahabtu ila albaxri fasabaxtu fiiha abaxtu sabaxtu fi ayuu noqonaya marka sidaasaa qaabkaasaa loo babedelayaa abaxa waa dabaashi asibaaxa sabbaxa marka la ydhaha in la shado bada bitadciif ilba ayay noqonaysaa tabiidii tabiixda markaasay noqonaysa ariqa wuu qarqoomay ariqa waa ficlu maad mabniy cala alfatxi ariquu markaad tidhaahdo waa mabniyun cala dami ariqta ama ariqna markaa tiadana waa mabniyu al sukuun istafhama wuu weydiiyey istafhama istafhamuu istafhamtu istafhamta istafhamna istafhamna iyo istafhamo keligeeda oo mabniya cala fatxi ijtamaca way kulmeen iyo inkhadaca wuu dagmay oo kale weeye waa la khiyaameeyey in khadacta ama in iyo in oo keligeeda waayahay tamriinka icraabka ugu dambeeya namuudaj qara'na alkitaaba qara'naa waxaan akhrinay alkitaaba qara'naa ficlu maadin mabniy cal sukuun ficilku aranaa naa daal cal aacil ba la idhiidha marka waa mabniy cal sukuun ficlu maadin mabniyu cal sukuun naadii muxuu ka dhigay wanaa aacilun naadu waa faacil buuri wanaa baa loodhanaya al lama gelinaya wanaa iyo models lafdigeega naa umbaa la soo qaadanaya sidiisii u ahaa wanaa sida min markaad icraabayso wal min lama idhaa waa min un baa ladhaa min lam markaad icraabaysaa lam waa lam xarfu nafyin marka naa waa laba xarafay ka kooban tahay sideedaasunbaa lagu soo qaadanaya waa naa haddee hal xaraf ka kooban yahay kelmadu hal xaraf keliya bi oo kale bimuxamedin markaad icraabayso bisaydin bi xarfu jar odhan maysid sideedii kusoo qaadan maysid bi ismigeegii baad raadinaysaa wlbau xarfu jar marka uu yahay lilaahi li odhan maysid allaamu baa la odhanaya magaciisii xarafkana allaamu xarfu jar laakiin markay laba xaraf ka kooban tahay sidiisaasaa loo soo qaadanaya wanaa lamana kala saaray loodhan maayo wnuunu wlalifu wnuunu wlalifu waa laysku akriyaya wanaa faacilun weeye qara'naa annagaa akhrinay naadu dadka ay tusaysaa waa dadka faacilkaa ah. mabniyun cala sukuun waana mabniyo damiir weeyaan damiirkao dhan waa mabni siaan dhigan doono sukuun baa lagu bilayay naa xarafka u dambeeya u sukuunsan yahay mabni cala sukuun waa faacil imise damiir baa darsigan ku jiray imisa damaairta ka mida ah ayaa darsigan ficil maadiga aynu ku qaadan imise ahayd imise ahayd afar bay ahayd waaw uljamaaca waa damiir waa magacuyaal daasi waa damiir adaal al aacil nuunisuhu waa damiir xarafkii kale ataa mutaxarika waa damiir afartaa damiir baynu ku qaadan oo saamayn ku lahaa ficil maadiga wax lagu binaynay afartuba min adamaa'ir bay ka mid yihiin aartuba waa wada aacil afartuba waa wada faacil maanaadoo keliya un addaallatu cala alfaacil la leeyahay inay faacilta waaw ljamaacu waa faacil muxuuha ataaw mutaxarika waa faacil nuun nusuun waa faacil naada iyadu isbabedel badan oo mafcuulna noqota iyo wax kale addaalatu cala alfaacil buu ku daray markay faacil kutusaysa iyadna waa faacil markay noocaata marka dhammaantood saasaad u icraabaysa ficiladii aynu soo maray faacilkoogii badanka uu ku jiray maala imika tusaalayaasha cashirka markaa ku noqdo ishtada albardu ishtada muxuu ahaa ficlu maadin mabniyun mabniyun ishtada mabniyu cala alfatxi soo maa waxba lama xidhiidh albardu muxuu noqonayaa albardu faacil marfuuc ficil kasta wayna faacilkiisii raadi nazla almaطru nazla waa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi soo maa almaطruna muxuu noqonaya aacil marfuuc calaamatu rafc dam alwlaadu caruurtii waa mubtada ism marfuuco fi awal jumla mubtada noqonaysa lacibuu way ciyaareen lacibuu ficilka horta ciraab ficlu maadin mabniyu mabniyun lacibuu cala dam litisaali biwaawi ljamaca waawi ljamaacana waa faacilkii ficilka wwaaw jamaacati sidanu naada imika u craabin bad u craabsan waxaad odhanaysaa wawaaw ljamaacati faacilun waaw jamaacuna waa faacil lacibuu way ciyaareen wowdana dadkii ciyaaray ku tusaysa ee ficilka sameey waaw waaw ljamaacati faacil mabniya cala sukuun lacibuu mabniya cala sukuun wey wowdu way sukuunsanta waayahay markaan idhaahda fataxtu ficilku waa ficilun maadin mabniyun al sukuun ta mutaxarikatu sida naada imika u craab inu craab maxaad ku daraysaa wata mutaxarika markaad tira shayga magaciisi aad sheegto faacilun mabniyun hay fataxtu mabniya cala dam taadu waxay harkaysan tahay fataxtu waa mabniya cala dam markaad tidhahdaa fataxta maxay noqonaysaa mabniyun cala alfatx fataxti mabniy al kasr lakin waa aacil ala kuli xaal wtaw mutaarikatu aacil wey markaan idhaahda tacalamna ficilku waa ficlu maadin mabniyin cala sukuun soo maa wa nuun niswati maxaa la odhanaya faacilun mabniyin calaa maxay xarakaysan tahay tacalamna mabniyin cala alfatx cala alfatxa aacilkii karajnaa waaba dee tiwii noo raabay karajnaa maxaan odhanaya ficlu maadi mabniyu calى sukuun wanaa faacilun mabniyin haye mabniyin calى sukuun marka wataw lmutaxarikatu faacilun wanuun niswati faacilun wawaaw ljamacati faacilun wanaa faacilun afartiba maxay noqdeen faacilun ficilada faacil kale looma raadinay wuu la xidhiidhsan yahayba ciddii falka samaysay ee faacilkahayd way la xidhiidhsan saasuu icraabay qara'naa waxaa kaloo loo icraabi karaa qara'naa wuu kala saaray ficlun wa faacil baad u icraabi karta ma tahay ficlun wa faacil wada socda mise maaha ra'aytu maxay noo icraabi jireen markaynu icraabina ra'aytu ficlun wa faacil dee ra'aytu waxay isku icraabiyeen fataxtu fataxtu waa ficlun maadin mabniya cala sukuun والtاء المتaxaرikaة فاacil مبنiي calى الضم aacil wey taad marka intoo laysku daro ficilka iyo faacilkaasa lasku ayaa la dhahdaa ficlu وafaacil markaad soo koobayso qara'naa waa ficlu وafaacil tacalamna waa ficlu وafaacil fataxta waa ficlu وafaacil istanshaqnaa waa ficlu وafaacil lacibuu waa ficlu وafaacil saafaruu waa ficlu faacil ficilkuna waa saafara waaw ljamacuna waa aacilkii laakiin marka la baranayo waa la kala saaraa mid walba waa inaad gaar u aabto waa inaad kala icraabto marka dambe qofku icraabkaasi uu la qabsado ee uu si fiican u bartana wuu iska soo gaabinaya oo waxa weeye ficlu waa faacil buu iska odhanay haddii kala saar la idhaahdo mid walba sidiisa inuu icraabayo ayaa la ogyahay marka hore waa inaad ku tababarato oo aad icraabto qara'naa waxaan akhrinay ficilku waa ficil maadi naaduna waa faacilkii alkitaaba maxay noqonaysaa marka kitaabkii baan akhrinay mafcuul bihi mansuubun sidaa ku icraabay wa calaamaة nasbihi alfatxatu ama mafcuul bihi mansuub biاlfatxati mafcuul bihi mansuub wacalaamaة nasbihi alfatxatu loo iraabo marka qara'naa waxaan akhrinay alkitaaba baan akhrinay maxay iskugu jirtaa ficilkii oo ficil maadiya ah, qara'a oo imika naadu marka la xidhiidha sukuun lagu bidhay qara'a buu ahaa lakiin markay naadu la xidha muxuu noqonaya qara'na mabniya cala sukuun akhirkiisa waa la sukuuninaya hamsada naadii iyadu muxuu noqonaya damiirkaasi faacil wey annaga akhrinay haye maxaa la akhriyey alkitaaba muxuu noqonayaa mafcuulu bihi arib maa yaati arib kelmaddaas acrib unba loo akhraya icrib iyo icrab iyo midna ma aha acrib maa yaati shamiimtu waxaan ursaday alwarda ubaxii udgoonkiisii ayaan neefsaday oo ursaday shamiimtu ficlun maadin mabniyun cala sukuun wataau lmutaxarikatu faacilun mabniyun cala dama shamiimtu amimta hadaa tia mabniy al a amimti hadii aad tiada mabniy alwarda mafcuul bihi mansuub wa calaamaة nasbihi alfatxa abaxnaa waxaan ku dabaalanay fi nahri webigii abaxnaa ficlu maadi mabniy al sukuun wanaa faacil mabniy fi xarfu jar الnahri sm majruur bfi wcalaamaة jarihi alkasra wاllah